badan oo ujro aad ku qaadataan waa kitaabka ilaahay xadiidku wuxuu ka hadlaayey in qof inta qur-aan lagu aqriyo ujro laga qaato waana arki doonaa xadiidkan xadiidka ku xiga sidaas ayuu ka hadlayey nabiga salى اllahu عalayhi wasalam marka wuxuu yidhi waxaad ujro ku qaadataan waxaa u xaqnimo badan kitaabka alle culummadu masaladu meelna nasay ku too waa ku cadda meelna qiyaasay ku gelaydaa in qof inta qur-aan lagu akriyo ujro laga qaato xadiisku nasu ku yahay waaba meeshuu ku soo arooray waana ku cadyi waana u daliishadeen shakina male waana sidii loogu heshiiyo oo haddii ujro lagu qaadanayo waa qaabkii loogu heshiiyey qur-aankaas in loo akriyo haddii qaabkii loogu heshiiyey aan lagu akrin qaadashadu laftirkeedu xalaal noqon me laakiin qaabkii loogu hesheeyey haddii loogu akriyo dadka qur-aanka lagu akriyo ama adkaarta lagu akriyo ujro laga qaato xadiisku waa ku cad yahay wax shakiyana male ahlucilmiga gobolaa waxay yidhaahdeen xadiiskaa sababkuu ku soo arooray sabab khaasuu ahaa oo ah qof inta qur-aan lagu akriyo ujro laga qaato laakiin lafdigu waa caam lafdigu waa caam axaqu maa akhadtum calayhi ajran kitaab ullah maa akad wax aad wax ku qaadataan waxaa ugu xaqnimo badan kitaabka alle oo hadda qiraaco kaliya lafdigu kuma soo aroorin inkastoo sababku ahaa haddana lafdigu waa caam waxay yidhahdeen alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab cibrada meesha laga fiiriyaana waa lafdiga cumuumkiisa ee ma ahan khusuuska sababkii sidaas daraaddeeda waxaa laga qaadanaa yidhaahdeen tacliimta oo qur'aan bariddaana ayadana ujro lagu qaadan karo tacliimta oo qur-aan baridaa in macallimiinta ujro ku qaadan karaan ayay daliil u tahay waa sida imaamuna shaafici iyo ay mareen a'imo kale waa khilaafeen oo abu xaniifa uu ka mid yahay oo zuhri uu ka mid yahay waxayna yidhaahdeen maya xadiisku meeshuu ku soo arooruu gaarkuya sababtoo ah tuftu waa min baabi tadaawi waa min baabi ibi waa isdawayn baabkeed marka tufta in wax lagu qaataa waa dawayn wax lagu qaatay laakiin tacliimta qur'aanku waa cibaado cibaadadana ujradeeda allah laga qaata oo allah ku siinaya saas darteeda tacliimta waxba laguma qaadan karay mareen aimadaas adilo badan ay deliishadeen oo uu ka mid yahay ilaahay qowlkiisa subxaanaه wa tacaala walaa tashtaru biaayaati اllahi tamanan qaliila ha ku gabanina aayaadka alle lacag yar macnaha dheef adduun ha ku gabanina sidaasay deliishadeen waxay kaloo deliishadeen xadiidka abu daawuudku wariyey min xadiidi xubaada cibaadat bnu saamit wuxuu yidhi nabiga waxaan ku yidhi sal اllahu calayh wasalam rasuulka ilaahayo nin ayaa waxaan beri jiray farta iyo qur-aanka ninkii qaanso iisoo hadiyeeyey aansana hanti maahane waa qalab dagaal jihaadkaan ku gelayaa waa ka qaadana maxaa yaele jihaadkaan ku gelaya hadda maal ma nabigu wuxuu ku yidhi salى اllahu calayhi wasalam fain kunta tuxibu an tudawaqa dawqan min naarin faqbalhu baad jeceshahay in surka lagu geliyo qool naar ah qaado qool naar ah in lagu geliyo waxaa yidhi xadiidkaas wuxuu ku cad yahay inaysan banaanayn qur-aan waxbaridiis in wax lagu qaato waa cibaado ilaahay baa ajar looga rabo maxaa naar aal u helayahu nabigu yidhi sal اlahu alيه waslm culummada jumhuurta ahy shaafici ka mid yahela waa lagu qaadan karaa xadiidkaas waxay uga jawaabeen waxay yidhaahdeen saxaabigan cibaada markii koobaad oo uu baraayay dadkan qur-aanka ujro kulama heshiin ee ilaahay inuu ajar uga helo ku bara awaaba meel insha allah inuu yaallaa loo rajaynaa dib hadduu wax uga qaabto awaabki inuu gatay noqonay oo u guriye laakiin marka hore hadduu kala heshiiyo waa banaanta marka hore waa banaanta mideeda kale waxay yidhaahdeen xadiiska bukhaari iyo muslim waxaa ku sugan nin nabigu sala allahu calayh wasalam gabar uu ku nikaaxinaayey oo xoolo kala waayey inuu meher uga dhigay inuu qur-aanka baro oo uu yidhi zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan waxaan kugula nikaaxiyey qur aad taqaano ee barta marka waxay yidhaahdeen haddiiba lagu banaystay furuujta oo waxyaalaha muxaramaadka ugu adag ah tacliimtii waana adduunyo farjiga banaysigiisu ee in dhaqaalo maal a ah lagu qaataa waa min baabi alowlaa maadaama lagu banaystay farji in xoola lagu qaadan karaana waa ka sii caddaha yidhaahda marka si kastaba ha ahaatee waktiga hadda la joogo xaadirka in mas'alo kale la fadwoodaa munaasab ma ahan waa in la yidhaha waa lagu qaadan karaa sababtuna waxay tahay waktiyaalkii hore waxaa jiray cadiya dawladda muslimku ay siido dadka culumadaho dadka diinta bara hadda macalimiinta qur-aanka bara wax cadiyo siinaa male waxaa jiray awqaaf oo dadka hantilayaalka ay waqfaan beeruu waqfaa guryuu waqfaa wuxuu leeyahay dhaqaalaha ka soo xarooda qur-aankaa lagu baro dadka mid kale xoolo kal waqfaa wuxuu leeyahay xadiiskaa lagu baro mid kale waa u waqfaa wuxuu leeyahay fiqigaa lagu baro wax waqaf ah oo meel yaalla ood maanta arkayda oo laleeyahay qur-aanka dadka lagu barana ma jiraan haddii la yidhaahdo markaa waa ka xaaraan macallimiintu inay ujro ku qaataan dadka ay qur-aanka barayaan macalimiintu ay ka wada shaqo tagaan waxaa soo baxaya qur'aankii in laga tago oo qur-aankii wax dadka bara la waayo waxay tahay markaa jawaabta munaasibka waktigan culummaduna ay yidhaahdeen ay caddeeyeen in la yidhaha ujro ku qaata laakiin ammaanada gud ayadoo awel shaki ku jiray oo khilaaf ku jiray haddaadnan qur-aankii si saxa caruurtii u barin waxna ku qaadataan shaki yar male xaaraan inaad cunaydaa markaas wax shakiyaho yar markaas mare waa inaad farti ugu dadaashaan waa inaad xifdigii ugu dadaashaan waa inaad nudqigii tasxiixiisa ugu dadaashaan waa inaad ugu dadaashaan aadaabtii iyo tarbiyadii markaa awooddii macalinku uu bixiyo maqsuudkii laga rabay uu soo xasilo waktigan munaasabo sidaasa ah. hal shay kuma jiro ujrana laguma qaadan karo macallinkii jooga meel aan qur-aanka wax baraya la arag ilaa isaga maahan keligiisaa ka jooga wax qur-aan yaqaan markaas fardulcayn sida salaadu ay fardulcayn ugu tahay fardulcayn ugu noqona waaa la fardulcaynna laguma qaadan karo uji fardulcayna isku bedelay markaas haddaan qof kaloo qur-aan baraya laakiin haddii la helaayo qof kaloo qur-aan dadka baraya ujira waa ka qaadan kara maaa fardulcayn adiga kuguma ah wa khaasatan weliba qofkaan awoodin inuu qur-aankiina baro asagana noloshiisii dabero oo ay noqonaydo imaa inuu ka tago quraanbaridda wa imaa inuu ujro qaato qofkaas shaki male waa inuu ujro qaato laakiin ammaanada uu guto ammaanada uu guto oo waxay miisaaliyeen fuqahadu maalan hadduu qur-aankii baraa laakiin qaab laxmiya u baraa xalaal ma noqon bayri ujradii ka baran hadduusan xabadu barayn oo meesha iskaga hayo kaba daran soo maa marka masladaas waa un khulaasadeedu inta xaafid ibnu kaiiran tafsiirku uga hadlaa bilowga horo maqrada labaad walaa tashtaruu biaayaatii amanan qaliila hadda sharxeed uga hadlaa sidaanuuna rajca oo ah haddaysan fardulcayn ku noqon fardulcaynna waxay ku noqonaydaa keligiis markuu macalinku joogo oo macalin kale uusan meeshaas magaaladaas joogin markaasay fardulcayn ku noqonayda uuna awoodo inuu qur-aankana baro uusanna waxba ka qaadan markaas waa fardulcayn xalaalna maaha inuu wax qaato laakiin haddii meeshii macallimiin kale joogaan waa u xalaal waa qaadana haddii xataa macallin kale ma joogo laakiin awood umale uu naftiisa ku dabaro qur-aankana dadka ku baro ayadana farducaynnimadoo ka dhace bule markaas laftirkeeda marka waa inuu qur-aanka dadka baro ammaanadana uu guto sidaasaa dawo ugu dhow rawa الbukhaariي can abi saciidin اkudriy radi allahu canhu qaal indalaqa waxaa tageen nafarun koox nafarka waxaa la dhaha maa bayna alaaati ilaa cashara waxa weeyaan wixii ka dhaxeeya saddex ilaa toban ayaa waxaa la idhahdaa nafar marka koox laakiin qiila wuxuu leeya ilaa afartan laga gaaro nafarka waa la yidhahdaa saxaabadaana soddon ay ahaayeen qowlkaas ayuuna rajaxaya marka xadiisku indaaqa waxaa tageen nafarun koox kooxdoo min asxaabi nebiyi nebiga asxaabtiisii ka mida sala allahu calayh wasalam fii safratin safar safarkaasoo saafaruuhaa ay safreen xataa nazaluu ilaa ay ku soo degeen calaa xayin qabiil qabiilkaasoo min axyaa'i lcarabi carabta qabaa'ilkeeda ka mid a qabiil qabaa'ilka carbeed ka mid ay u soo martiyeen ay ku soo degeen fastadaafuuhum martiqaaday ka dalbadeenna martiqaaday yidhaahdeen faabow qabiilki waa diideen nin malaaxa ay lahaayeen kii madaxda ahaayaa diiday shacabkiina waa ku raacay faaboo way diideen qabiilkii an yudayifuuhum inay marti qaadaan faludiqa waxaa la qaninay sayidu daalika alxay qabiilkaas ninkii madaxda ka ahaa ilaahay raxmadiisa waxaa ka mid ah iyo cadligiisa inuu ku gaar yeelay ciqaabkii ninkii madaxda ahaa maxaa yeelay diididuu oday u ahaa inta kalena waa ku raaceen ilaahay ciqaabka isaguu ku gaar yeelay jazaaan wifaaq tan kaleeto ilaahay waa alla xikmad badan waxaa la yidhi haddii mid shacabka ka mida la qaniini lahaa mas'alada soo socotoo ah saxaabadu inay dalbadeen cari kooxa waxaa dhacda inuusan awoodin midkaas oo ujeeddadii la rabay aan laga heli karin laakiin halka haboo waxaysto tabarta lahaa ee bahal qaniin haraana qaninay ama hangaran ama baalka dabaqaroofkaa oo micida gadaal ku wato ku mudo dadka kaasaa kii sayidkaahaa qaninay faludiqa waa la qaninay sayidu daalika alxayi qabiilkaas sayidkoodii fasacow qabiilkii waa u dadaaleen lahu sayidkii bikulli shayin shay kasta bikulli shayin waxaa loola jiraa bikulli shayin kaanat caadatuhum an yatadaawu bih shay kastoo caadadoodu ay ahayd qof haraan qaniina in lagu daweeyo ayay u sameeyeen ilaa dad kastaaba caaday leeyihiinoo qaniyada waxbay ku daweeyaan geed ay siiyaan ha ahaato qof ay yidhahdaan kutub ha ahaato dad kastoo meel degan qaniyada dawey u laha waxun caadooyinahaa jira intay caado yiqiineene mareen intay caado yiqiineen oo in laysku daweeya ay arki jireen haddii qofka haraanqanin ama hangaran leh markaasay mareen fasa'aw way u dadaaleen lahu sayidkii bikulli shayin laa yanfacu sayidka xaaluusan anfacayn shay-un shayna wax kastay u sameeyaan qandhadu ka jebme xumadu dayme xanuunkii sidii ugu dheganya waa cadaada faqaala bacdum ayagii isla hadlay marka faqaala bacdum bacd lqowm qoomkii gabalkood ah waxay ku yidhaahdeen macnaha libacdi low ataytum haddaad u tagtaan haaulaai raxbi jamacan aladiina jamaca nazaruu soo degeen yacni nazaruu cindakum agtiina soo degeen lacalahu jamacaas waxaa la arkaa an yakuuna inuu ku sugnaado cinda bacdin gobol ka mida agtoo shay-un wax shay oo dawaa qaara waxay yidhaahdeen daad jamaca nala soo degayoo noo soo martiyey u tegi lahaydee waxaa dhici karta gobol ka mid ah in laga helo wax lagu daweeyo qofka la qaniinay lowda shardiyo haddii laga dhigo low ataytum haddaad u tagtaan haaulaa'i rahda jamacaan aladiina lacalahu jamacaas waxaa la arkaa an yakuuna cinda bacdin gobolkood agtooda inuu ku sugnaaday shay-un shay marka haddaad u tagtaan xasala maqsuud jawaabkii lowda maxduufa haddii lowda shardiga laga dhigo haddaad u tegi lahaydeen xasala maqsuud ujeeddadii waa la gaari lahaa waxaa kaloo banaan lowda tamani in laga dhigo haddaad u tegi lahaydeen waa ficnaa laheed oo la yidhaha jawaab uma baahna labadaba ku bannaan saasa yidhahda faatow way u tageen hum jamacii bay u tageen faatow qabiilkiia waxay u tageen hum jamacii muslimiinta ahaa faqaaluu waxay yidhahdeen qabiiladii ayagoo la hadla saxaabadii yaa ayuha raadu jamacaanow inna sayidana ninkii madaxda noo ahaa ludiqa waa la qaniinay wasacayna waa u dadaalnay lahu sayidka bikulli shayin shay kasta laa yanfaxu sayidka xaaluusan anfacayn shaygu fa hal cinda axadin qof agtiis ku sugan yahay axadkoo minkum idinka idinka mida min shayin shayna wax shay ah oo qaniyo lagu daweeyo qof hayaa maydinku jiraa faqaala bacdum saxaabadii gabola waa waaba raawida saxaabiga xadiiska warina wey raawida xadiiska waa abi saciidin alkhudri bacdiga riwaayadaha gabola caddayna abu saciid laftirkiisa weeye bacdigan lagu sheega faqaala bacdum abu saciid weeye bacdige wuxuu yidhi nacam haa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inii aniga la arqi waa ku tufa walaahi anaa ku tuf i qaniye haraan qofkuu qaniino walaahi anaa ku tuf walaakin wallaahi allan ku dhaartee laqad istadafnaakum martiqaadan idinka dalbannay falam tudayifuunaa nama aadnaan marti qaadin famaa ana biraaqin lakum anuguna idinkugu tufi ma hmm. ka rarafta meeshiisa martiqaadan idinka dalbannay waana martiqaadin diideen anuguna idinkugu tufi ma taasna wuxuu xaafid waxaa laga qaadanaa qofkii wanaaggiisa ku diida wanaaggaaga in loo diidi karo mogtaa qof jiranoo rafanaayo in lagu tufaa waa wanaag sida fiican waa inaadan waxba weydiisan laakiin marti kuu soo martiyay in la marti qaadaaba waa wanaag bal waaba waajiba marka hadday wanaagoodii diideen wanaaggiisi u diid waa banaan tahay waa laga qaadaa xadiiska qofkii wanaagiisa kuu diida mar haddana wanaaggaag u diidi karta hadduusan wanaaggaagu waajib kugu ahayn hadda qof inaad ku tuftaana waajib ma marka laakiin hadday waajib kugu tahay ma dhigi karti waxbu iidiida markaas waa lagaa rabaa xaqa waajibka laakiin xaqa waajiba kanu ma ahayn saas yidhi nacamuu yidhi wallaahi allan ku dhaartay nii aniga la arki waa ku tufaa walaakiin wallaahi laqad istadafnaakum waa idinka martiqaad dalbannay falam tudayifuuna nama adnaan martiqaadin fama ana anigu ma ihi biraaqin lakum mid idinkugu tufaa xataa tajcalu lanaa ilaa aad noo yeeshaan juclan ujro ilaa aad ujro noo yeeshaanoo aad waxa weeyaan qarashkaadna siinaysaan iyo mushqaayad sheegtaan idinkugu tufima fasaalaxuu qabiilkii waa kula heshiyeen hum saxaabadii calaa qadiicin goosan min alqanami ari ah oogaa goosan macnaha ilaa soddon neef soddon neefoo ari ah aan idinsiinaynaa yidhaahde saxaabadaa soddon aheeda yidhahde marka waxa tufaa waa hal saxaabi laakiin saxaabiga asagaa wuxuu go'aansaday wixii ka soo xasila tuftiisa inuu la qaybsado saxaabada la socoto isagaa isku laazimiyey cidna kuma laazimin saas daraaddeed wixii la helay saxaabada wada qaybsatay taas marka waa min baabi ikraam qofkuna wixii uu go'aansado waa la socodsiina isagaa go'aansaday inta ku tufo ujrada lagu helo inuu ka dhaxaydo saxaabada la socoto isagaa go-aanka ku gaaro isagaa go-aanka ku gaahay fasaalxuu qabiilkii waxay kula heshiiyeen saxaabadii calaa qadiicin goosan goosankoo min alqanami cari ah macnaha xoogaa cari oo soddon neefoo cari ah aanin siinaynaa yidhahdeen haddaad noogu tuftaan fandalaqa waa tegay abu saciidin alkhudriy fandalaqa waa faacilku waa waa bacdigii ku tufaayey waana abu saciidin alkhudriy fandalaqa abu saciid waa tegay wa wuxuu gudagalay yadfunu inuu ku tufo calayhi korkiisa wa yaqra uu ku akriyo alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin alxamdu lilah rabb اlcaalamiin waa faatixada magaceeda magaca faatixada waxaa la yidhaahdaa oo magacyaal badanay leedahay waxaa ka mida alxamdu lilaahi rabb اlcaalamiin magaceeday ka mida marka macnaheedu waxa weeye faatixadu ku akriyo macnuhu maaha marka horuu ku tufay markaasuu faatixa kadib akriyo wooduna ma tusto tartiib ma tusto ee waxay ta faatixadu marka hore akriyey kadibuu ku tufo maxaa yeelay horta tafli xaa la yidhaha yadfulu maxaa la yidhaha tafli yanfuqu nafqan macahu adnaa busaaq waxay tahay wuxuu ku tufaayey neef oo candhuuf yar ku jirto tuftuna waa saas nabigaana yidhi salى اllahu calayه wasalam candhuufta iyo carlada laysku daro ilaahay baa dadka ku caafiya ah, ah. candhuufta marka marka qur-aanka qofkaanu akriyo candhuuftan waa candhuuftii qiraa'ada iyo ficilkaas ka dhalatay taasaa barakadii qur-aanku ku jirta wey waxa ugu tufaan qofka waa midaas marka aariyo oo candhuuf yaru ku jirto wey wuxuu ku tufa horta taas ogaada saas darteeda qof marka wax lagu tufaa aariyo oo qoyaan yaru ku jiro wey wax lagu tufaa haddii sariixa waa kugu soo sugnaatay canbuuf inta lagu tufo farta oo adlada lagu mudo markay labadaas israacaan in meesha jirin la saaro iyadan oo nabigu yidhi canbuuftaas dadka iyo turaabtaas aa ilaahay ku caafina qofka saas daraaddeed qofka haddaad qur-aan ku akrido waa inaad ku tufta nasiib daro waxaa ah qofaad qur-aan ku akrine xabad ku tufima meesha aanu kitaab la fadhiyo daldala subax inuu akriya laata hal mar korkiisa wax inuusan gaadhsiina qur-aankaas qof isaga akristay qofkan kuma tufin habad uma qaban qofka tufidu maahan inaad lacag fadhiisato ma ahan inaad lacag fadhiisato wuxuuna markay sharciga ka leexdaan waa sii hormaraan waa sii hormaraan ilaa wax la yaab lu ka dhashaan maxaa ka dhashay markii hore waxaa la bilaabay sharcigu wuxuu ahaa in qofka marka qur-aanka la akriyo qoyaankaas oo barakadii qur-aanku ku jirta qofka lagu tufay aheyd dawaduna saasay aheyd waxaa la bilaabay halkaas inta iska fadhiisto dhawaarka meel ku muto urafan qur-aan saara yam yam yam yam yam iska akristo waawan to halkaas galayahay tudiisa isagaa qaylaaya hadda qofna wax gaari maayaan duu rabana tuufr dhihilmama jus ama xisim ama laba jus ama surac inuu dhameeyaa dhacdo qofkan hal mar wax uu asagu soo tufay gaarima ha la waday waa la waday hadda waaba la casriyey mid kuwa maraykan jooga halkan laga qonsaara hadda ah, hebel hebel oo yurubta ku nool ama america wuxuu soo codsaday in lasoo quransa hadda tii iyadii xoogaa lasii hormariyey wa halkaana toddoba wadaad la fariisinaa ym ym ym ym ym gabankiisa laga gabo marka waxaad quransaan ma ilahay in laga cabsadaa la raba ilaahay in looga cabsado qofka aad qur-aanka ku akrinaydo qur-aankaas aad akriday ficilkaas aad samayday ayaa goyaankaas oo qur-aanku maray oo maray oo maray barakadaas ilahay ku caafinaya barakadaasa ilahay ku caafinaya waa in korkiisa lagu tufo qofka waa in korkiisa lagu tufo marka faatixadu inuu ku tufo faatixaduna cajaa'ibay leedahay waa suuradda ugu weyn qur-aanka waa suurad aad u cajaa'ib badan waana daw waana daw xanuunba haddaad iska dareertan dembiga lagu tufta xataa waa la cadaabiya ah, korka waa laysaga tufaa qofkii jiran waa lagu akriyaa waa daw waana tuf wax lamidana lama ah fakaanaba waxaad moodaa nushida in laga furay min ciqaalin daba waxaad moodaa rati awal lugaha ka dabranay xarigga laga jaray oo iska booday ninkii markuu faatixada ku akriyeyba waa ka dhaqaaji waxaad moodaa rati dabar ku xidhna ciqaalka waa xariga oo geela lugaha looga xiro dhaafkii in laga gooyaad moodaana dabarkii horuu ka dhaqaaqo ka durduri faka'annama waxaad moodaa mushida in laga furay min ciqaalin dabar fandalaqa sayidkii waa tegay yamshi xaal uu iska soconayo walxaalu soconaa maa bihi aysan ku sugnayn qalabatun cilo qalabadu waa cilada uu la gadgadooma aw waa gadooma in qalabadiyaa laga keeno dhinacaanu isku dhiga walaal maa bihi maya nushida waa majhuul waay nushida meeshaas majhuul waay maaha musane majhuul waay nushida nuunka waa la godaa nuunka waa in la godaa sa nashada maaha nushida way marka fandalaqa sayidkii waa tegay yamshi xaaluu socona walxaalu tegay maa bihi aysan ku sugnayn qalabatun ay cilatun cilo u la rafto aan lagu erag awal waa kii rafanaya baa dhinac isku dhigaaye qaala wuxuu yidhi raawiga xadiidka warinaa fa awfuu qabiilkii waa u oofiyeen hum saxaabadii juclahum ujradoodii alladii jucligii saalaxuuhum ay saxaabada kula heshiiyeen calayhi jucliga ujradii ay kula heshiiyeen carigii soddonkii neef ay u soo tiriyeen u keeneen ballankii ugama bixin markii carigii la helay masaladu waa ijtihaad markaas ka hor nabiga kama aysan maqlin sal اlahu alيه wasalam waa masale ijtihaad marka saxaabaduna aad waxay ugu jeclaayeen wax walba iska hubsadaan waxay yidhahdeen xooli waa haynaa waxaana na tusayaa ijtihaadka iyagu inay xalaal noo yihiin horta aan qabano laakiin yaanaan cunin ilaa nabiga loo tago sal اlahu alيه wasalam halkaasna xaafid ibn xajar wuxu waaa laga qaadanaa mucaamalooyin qofaad wax ka gadatay waxbaa ku soo galay wixii waxaa is leedahay waa xalaal shaki ahna waa kugu jiraa waa banaanta inaad horta qabato ah, horta waa qaban karta laakiin ha isticmaalin ilaa ad xaqiijiyo haddii markii xaqiiqada la tago ay xalaal noqdaan waa isticmaale dii ay xaaraan noqdaanna waa celini xaaraan lama qaban karo iyadoo marka horeba in la qabtaa xaaraanta ma banaana laakiin shaygan waxaa kula xoog badan inuu xalaal yahay shaki yaraa kugu jira waa banaanta inaad qabato laakiin ma banaana inaad tasarufto sarf u kaadi ha maamulin waa inaad xaqiijido markaad xaqiijido hadday xalaal noqotana markaasaad maamulane haddii uu soo baxo inaysan banaanaynna markaasaad iska celinaysa laakiin waa qaban kartaa haddii sida daahirka xalaal aad u haysato faqaala bacdu saxaabada gabalkood waxay han ibsamu qaybiya faqaala aladii saxaabigii wuxuu yidhi raqaa tufay laa tafcalu ha yeerinina ha qaybinina ha qaybinina laa tafcalu ha yeelinina xataa na'tiya nabiya ilaa aan nabiga u tagno sal allahu calayh wasalam oo fanadkura lahu nabiga aan u sheegno alladii arrinkii kaana sugnaaday waa kaana taama arrinkii dhacay alladii arrinkii kaana ay waqaca dhacay arrinta dhacday oo ah qur'aanan ku akrinay qof arina waa ka qaadanay aan nabiga u sheegnay yidhahn sal allahu alay slam yaanaan xoolihii isticmaali xoolihiiyaan isticmaali fanandura fa bisababi an nandura inaan fiirino sababteed maa ya'muruna wuxuu nacamra waxaanaan u qaybsanayn inaan fiirinaan rabnaa wuxuu nacamro cuna iyo ha cuninina fanandura fa bisababi an nandura inaan fiirino daraaddeed ha u samaynina qaybinta aan fiirinno maa ya'muruna wuxuu nacamraa faqadimuu waxay u soo galeen calaa rasuuli laahi sala allahu calayh wasalam fadakaruu lahu nabiga u sheegaan arrintii arrintii ay nabiga u sheegeen qoladaasan u martinay waa naga seexdeen sayidkaa laga qaliilay daway u waayeen waa noo yimaadeen intii la maray iyo xoolihii ay qaateenay u sheegeen fa nabigu wuxuu ku yidhi saxaabigii ku tufay wamaa yudriika maxaa ku ogeysiine annahaa ana alfaatixata ruqyatu faatixadu inay tuf tahay oo dadka jiran lagu akriyo yaa kuu sheegay saxaabigiina wariyaa kuu sheegay ajaa'ibaad ba leedahay ah uma qaala nab wuxuu ihi qad asabtu waa asiibteen taqriira laha marka sidaasoo kale waxaa la dhaha taqriir macnaha nabigii arrintii qiray isagaa qiray oo ka markhaati kacay inay bannaan tahay marka wuxuu ihi qad asabtum sidii feecneeraad asiibteen oo saxda aheed iqsimuu qaydiya wadribuu lii ii yeela macakum la jirkiina sahm ama igu dara qaybta ayagu qalbigooda ku faafgeligelina macnaha waxyaalaha la cuno waxna waa un la laqi karaa weeye laakiin waa laga fiicanya waxna waa xalaal dayib ah macnaha mar hadduu nabigu yidhi aniga igu soo dara waxay qalbigooda wuxuu ku qancaa waa xalaal dayiboo shaki ku jira intaasuu ka rabaa nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu leeyahy igu soo dara tadyiiban liquluubihim quluubtoodu farxad gelina waxay kaloo taas tusayda halayidhi qofka hadduu ku farxayo in wax la weydiisan karo waxaan soo ogaanay dadka in wax la weydiisa asalatan ma banaana soomaanaa sooma tan waa ka duwan qofka haddaad ogta inuu ku farxayaba dad weydiisato laba ku farxa hadda fiiri nab wuxuu yidhi qaybiya ama igu daro wax iga sii macnaha maxaa yeelay farxad weynay farxay markaas waxay ogaanayaan xoolahaan inaysan ahayn wax oo xoogaa iska daruuro iyo hoogaa waa un laga ficaynsaahayn ee ay tahay xalaal dayiba saasa ogaanaya marka qofka dadka inta lagu tufo wax laga qaato waa xalaal dayiba wey marka nabig wuxu iqsimuu qaybiya wadribuu lii i yeela macakumna jirkiina sahman fadaxika nebigu nabiguna waa ku qoslay sala allahu calayh wasalam taasuna waxay tusaydaa uu ku qosolkiisaa arrintu inay wanaagsan tahay xalaal tahay aan shaki ku jirin munkar iyo midna kuma qosno nabi sala allahu alay waslam qosalka nabiguna gahgah maahn waa dhoolla caddayn ah, qosalka weynoo gahgahga amaba qosli jirin laakiin waa dhoolla cadday jir ama musaami jir musaw kitaab musaaqaat hada maxalo rawa bukhaari bukhaari wuxuu ka wariyey can sacd ibni jatama sacd ibni jatama radia allahu canhu qaala inuu yidhi ina rasuul اlahi rasuulka ilaahi salى اlahu alيه waslm qaala wuxuu yidhi laaxima wax seeraa ma jiro laaxima seere ma jiro seere ilaa lilaahi ilaahay inuu usugnaaday maahan iyo walirasuuli ximaha waxaa la dhihi jiray waktigii hore qabla alislaam ninka u taliya qolo oo madax u ah wuxuu samayn jiray ey uu wuxuu saaraa meel buur ah ama dhulka meelaha u dheeroo oo dhulka u sarrayda markaasuu ka dhawaajina dadna waa kala dira dhinac walba qofu u dira eyga dhawaaqii soo maqashaa waa marka ugu dambayda meesha ugu dambaydu ka maqlaa istaagu leey dhinac walba eygaas dhawaaqiisu dhulka uu gaaro oo dhan dhulkaas wuxuu anuu gaar iyo lama daaqi karo markii roobdo-o markaa wax daaqi karo lama arko isagu gaar u iyo mar kale mid marka roobku doo xoolihiisa dhulka kaleu daaqsanaa dadku la daaqa markii dhulka kale dooga laga dhameeyo uu halkaan meeshan kusoo xaraysana oo doogii ugu haray isaga keligii dadkiina waxba ma haystaan waa dulmi mog markaasaa nabigu yidhi saara ilaahay iyo rasuulkiisma cid kale maya nabigeenna suuban sala allahu calayh wasalam seeraha dhulkaas seerkaa waa samayn jiray laakiin asaga xoolo kuwiisa weligiis uma samayn muxuu samayn jiray xoolaha ummadda muslimka ka dhexeeya sida sekada oo kale sekada la aruuriyo iyo xoolaha caamka ummadda ka dhaxeeya oo ummadda muslimka ka dhaxeeya xoolahaasa iska lahaa haddana waa sidaas ummadda dhantooda caamkaa seera waa loo samayn karaa dhanta caamka oo ummaddo dhan ku nacsinayda xataa dawlad waday u aragto maslaxa marka doogu do-o dhulka gobol ka mid waa ah, dhihi kara dhulkaas lama daaqay ayagu xoola ma daaqsanayaan ma la daaqi karo qaybtaasa la daaqo hadhow markii doogaasu dhammaado a loo baxsanay haye haddaa fasaxay hala wadataa ama xoolo ummadda ka dhaxayd hadday jirto haa laakiin qofka madaxda ah uma banaano xalaal uma ahan inuu asagu meel gaara oo doog ah ma ahan beer maaha meeshu waa meel nag ka baxayo meel gaara oo doogu ka baxo nagu ka baxo oo xoolahaaga aad ku xaraysato ama aad naqa ku yaalla gadataa waa xaaraan qadcan mana banaan ma banaano ilaahay iyo rasuulkiisa cid aan hayn seero male inaad dadka adooga la daaqdo adigana meel meeshaana kuu xaraysan tahay oo ama xoolahaaga aad daaqdaa ama aad gadato waa xaaraan beer hadday meeshu tahay badarku beer haddaysan beer ahaynna waxa weeyaan waa gardaro wey laaxima lama tawilinayo ximan maahan laaxima seere ma ahaanin jaa-izun mid bannaan ma ahaanin ilaa lilah ilaahay inuu sugnaaday maahan iyo weli rasuuli manaa rasuulka seeraya rasuulkuna ilaahay dartiisa u seeraya hadda ee asagoo xoolo kuwiisa ma daaqsan weligiis weligiis ma daaqsan rawa bukhaariyu can abi darin radi allahu canhu qaal kuntu waxaan ahaa maca nabi nabiga la jirkiisa sala اllahu calayhi wasalam falamaa absara markuu nabigu arkay yacni uxudan buurta uxud weeye buurta uxud nabigu markuu arkay sala اllahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi maa uxibu ma jecli annahu buurtaanu taxawala inuu u wareego isku bedelo lii aniga xaal ii sugnaaday dahaban dahab dahabkaasoo yamkufu uu ku nagaanaa cindii agtayda minhu dahabka xaaluu ka mid yahay dinaarun hal shilin fowqa alaain saddex habeen ka badan nabiga sal lahu alay slam buurta uxudu arkay buurta uxud waa buur aad u weyn ilaa toddoba kilomitray saas ugu fadhidaa buurtaas nabigu wuxuu yihi sal اlahu alay wasalam ma jecli dhammaan inay dahab ii noqoto oo dahabkaas aniga aan meel dhigto dhan sadaqaysanayo haa laakiin saddex habeen inay isoo marto ayadoo hal shilin ii taallo ma ku faraxsani ma ku faraxsani marka taasna waxay ku tusaydaa nabiga salى اllahu calayh wasalam zaahidnimadiisa iyo adduunye jacaylka sida uga fogaaday ousan adduunye iyo rabitaankeed midna ugu jirin taasay kutusayda kuma faraxsanaa lahayn buurtaas inta dahab iga dhigo saddex habeen gudahood hal shilin inuu iiga yaallo saas ma rabo ilaa dinaaran hal shilin ma ahane dinaarkaasoo arsuduhu aan u diyaarinaa lidaynin dayn dinaar aan isleeyahay dayn qofkugu lahaayo hadda maqan meel u dhig kaas meel waa dhigana laakiin saddex habeen inay soo marto oo hal dinaar ii yaallo oo qof dayn ugu leh aanay meel u dhigayn kuma faraxsan sababtiiu sheegaa marka fiiriya nabigu wuxuu yidhi sala اllahu calayhi wasalam uma qaala nabigu wuxuu yidhi ina alakariina dadka xoolaha badan humulaqaluuna waa dadka ajarkaya dadka xoolaha badan waa dadka ugu ajarka yar dadka aakhirada ugu xisaabta adag ilaa man qof maahane qaala yidhaahda bilmaali maalka haakadaa sidaas wahaakadaa sidaas wahaakadaa sidaas wa ashaara wuxuu ishaaray abuu shihaab waa raawiga xadiiska wariyey abuu shihaab wuxuu ishaaray beyna yaday hortiisa wa can yamiinihi midigtiisa wa can shibaalihi bidixdiisa haakadaa buu fasiraa dadka xoolaha badan ilaahay siiyey waa dadka aakhira ugu ajarka yar xagga sawaabka ayagaa ugu ajar yar ayagaana ugu xisaab adag marka laga reebo qof inta xoola ilaahay siiyey dariiqyada kayrka aad ugu bixiya wujuuhda kayrka sadaqada qaraab xidhiirinta masaakiinta agoomaha masaajida madaarista qur-aanka kuwa cilmiga duruuqda diinka ilaahay koryeelidiisa qofka duruuqda qaybka xoogga ugu bixiya kaasi kuma jiro kaas waa dadka kuwa ugu fadliga badan ka midi oo waa nagii soo marnay laa xasada ilaa fi snatayn waxaana ka mid ahaa rajulu aataahu llahu maalan fasalladahu calaa halakati fi lxaq marka qofkii inta xoola badan alla siiyo haddana xoolihii ku dhegan oo duruqda iyo albaabada qayrka aan aad ugu faraqin oo si aad u ballaaran aan ugu bixin waa qofka dadka ugu ajifaya inaad saas yeeli doontina ma ogi adugu oo haddaad tidhaahdo anugu hadda dariiqaas kaasaan rabaahe waxa weeyaan lama hubo maalku waa imtixaan wanablukum bishari wاlkhayr fidla ilaahay weyna wuxuu leeyahay kayrka iyo sharka labadaba waa imtixaan labadaba waa laku imtixaana dadka qofka marka xooluhu soo gelayaano waxaa dhacday aad xoogaa sadaqada ay u fududahay marka xoogaa ay bataan laxjalladu waa xoogaade marka dambe inuuna bixi waaya dad ilaahay inta siiyey ilaahay waafajiyey duruuqda qayrka inay ku hurgufaanna waa la arkay waana kuwaas hadda kuwii aan la yidhi waa dadka la majeersado ayaga wax lamida aan la arag marka sidaasuu nabigu yidhi salى الlahu عalيه wasalam ina alakariina dadka xoolaha badan humul aqaluuna waa kuwa awaabka yar ilaa man qof maahane qaala yidhaahda bilmaali macnaha facala ku sameeya bilmaali haakadaa wahaakada sidaas iyo sidaas macnaha midig iyo biric iyo horay u bixiya waashaara waa ishaaray abu shihaab bayna yaday hortiisa wacan yamiini midigtiisa wacan shimaali macnaha dhinac walba albaabada qayrka iyo duruqda qayrka o dhan ku bixiyo wey nabigu wuxuu hi wa qaliilun maaha dadka saas yeelana waa yeri dadka xoolaha leh inta aad u bixi doonto xoolahooda oo duruqda qayrka aad ugu bixi doontaana waa in yar waa in yar ee inta badan dadka xoolaha badan waxooda waa ku dhegan yihiin waay wa qaala nabigu wuxuu yidhi makaanaka wuxuu la hadlaa nabigu abidar ilzam makaanaka wey meeshaada joog u yidhi markaasuu nabigu ka tegey makaanaka u yidhi macnaha ilzam makaanaka meeshaada joog wataqadama nabigu waa horay maray waa hor maray hayra baciidin meelaan fogayn horay uga socday xoogaa meel aan fogayn wuxuu yidhi abudar fa samictu sawtan dhawaaqaan maqlay dhawaaqaan maqlay faaradtu waxaan doonay an aatiyo nabiga inaan u tago maxaa jiro ama nabiga xoogaa culays ku yimid ama nabiga u tagtaa marka arrintaas ugu soo dhacday uma dakartu qowlahu nabiga hadalkiisiyaan soo xasuustay ou yidhi makaanaka ilzam makaanaka meeshaada joog xataa aatiyaka ilaa aan kuu imaano tii ay igu soo dhacday amarkii nabiga inaan qaato sala allahu calayh wasalam oo meeshayda joogo marka aad ay u ilaalin jireen amarka nabiga sala allahu calayh wasalam falamaa jaaa markii nebiga ii yimid nabigu marka waa u yimid mar dambe markii nebiga ii yimid qultu waxaan idhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayo aladii samictu aladiidu waa qaba mubtadiya maxduufa ma ladii samictu muxuu ahaa shanqarkii aan maqlay muxuu ahaa dhawaaqii aan maqlay dhawaaqaan maqlay aan idin aladii samictu ma ladii kii muxuu ahaa samictu aan maqlay ow qaala wuxuu yidhi asawtu dhawaaqii muxuu ahaa aladii dhawaaqii samictu aan maqlay qaala nabigu wuxuu yidhi wahal samictu oo ma maqasho ma dhawaaqaasma maqlayday uu nabigu yidhi sala allahu alay slam qultu waxaan idhi nacam haa qaalna wuxuu yidhi ataani jibriil markuu jibriila ii yimid calayhi salaam faqaala wuxuu yidhi man maata qofkii dhinta min ummatika ummadaada xaal uu ka mid yahay laa yushriku billaahi ilaahay xaal uusan garab dhigayn shay-an shayna dakhala aljannata jannadu gala qof kasta oo ummatul muxamed ka mid a ah oo dhinta asagoo shirki beri kaca ah, jannada alluu gelaya taas maxay ku tusaydaa shirkiga xumaantiisa iyo tawxiidka fadligiisa soo ma jeedin shirkiga xumaantiisa horayna waa u soo marnay xadiidkii abu hurayra nabiga markii uu weydiiyey salawaat ullaahi wasalaamu calayhi man ascadu nnaasi bishafaacatika yowma alqiyaama waa qofkee qofka ugu nasiib badan shafaacadaada inuu aakiro helo nabigu wuxuu yidhi man qaala laa ilaaha ila allahu khaalisa min qalbi waa qofka laa ilaha illa allahu yihaahda asagoo waxba ku daray oo barax tiraay oo qalbiga ka darax tirayo aan ilaahay cid kale garab dhigay tanna waa marka jannada ilaahay waa gelayaa qofkii shirki beri ka noqdo idan qof kastoo muslim waa inuu ogaadaa musiibada ugu daran cudurka ugu daran sharka ugu daran waa shirki in ilaahay cid la garab dhigo alliya fulaanow ha dhihi alliya awoowow ha dhihi alliya ayeeyoy ha dhihi alliya boqorradii laga caananugay ha dhihi allow dheh alle cidna wax laba maamulato ciidan iyo erge uma baxan waa alle waaxid ah keligiis wax walba awood u leh allow dhe keligiis markaad baahato keligiis ha kugu soo dhaco markaad cabsato keligiis dantaada keligiis u sheego cid kale ha garab dhigo cid kale nadar ha ka geli haddaad nadarba gelaydo alla ka gab cid kale nadar ka geli shardi ha ka xihan ha rajaynin cid kale ha isdhihin rulayska ku hayda cid kale wax ka qaban doona asaga raje ha ka cabsan cid kale ku dullaynayda ha isdhihin cid kale ha rajayn isaga raje cid kale ha ka cabsan isaga ka cabsan cid kale ha barin isaga bari cid kale ha tala saaran waa xaqiiqo adduunkana waa kugu cisayna aakhirana waa kugu badbaadinay qultu waxaan idin nabiga dhahaa sala allahu calay wasalam nabiga dhaha qultu waxaan ihi nabigu oo aan jibriil ku ihi sida riwaayadaha gobol ku soo arooray saxiix اlbukhaari iyo muslim labadaba riwaayadahooda waxaa ku sugan qultu anaa ku idhi lijibriil jibriila waxaan ku idhi wain facala kada wa kada hadduu saas iyo saas sameeyana waxayna ahayd wain zanaa wain sara hadduu zinaysto oo waxaba ka waran shirkina beri uu ka yahay qaala wuxu uhi nacam janno waa gela laakiin janno waa gelaa macnaheedu maan hore u ka gela markaas qofka hadduu shirki beri ka noqdo oo tawxiid ku dhinto waa la rabaa inuu janno gela laakiin isagoo zino wata oo waxaday hadduu tago fa huwa taxta mashii'ati illah ilaahay mashii'adiisuu ku hoos jira in shaaa cafaa can hadduu doono ilahay inta u cafiyo hore ka gela jannada wain shaaa cadabahu hadduu doonu inka cadaabo kadib ka soo bixiyu jannada gelina marka jannada waa la hubaa inuu ku dambaynayo wey macnaheedu waa la hubaa qof shirki ka beri ah waa la hubaa inuu janno ku dambaynayo ama horay ilaahay ha ka geliyo inta iska cafiyo ama inta soo cadaabo ka gooyo dembigii ha geliyo laakiin jannada waa la hubaa marka dambe inuu gelaayo laakiin qofka shirki hadduu ku dhinto oo shirki akbara ah naaru ku waarayo iska markaa qofka waxuu ka boqo waxa ugu weyn shirki bal qur-aanka fiiriya in allaha laa yakfiru an yushraka a ah, ilaahay ma u dhaafo in loo shariig yeelo sinaba qofka ugu dhaafi ma hadduu shariig yeelo wayakfiru maa duuna daalika liman yashaa laakiin shirki dunuubta ka hoosaydoo dhan qofkuu doonana waa u dhaafaa qofkuu doonana inta ka gooyu kadib janno geyna wax allo wixii shirki ka hooseeya soo ma jeedi marka shirki wax lamiduhu ma jiro tawxiidka fadligiisuna aad u weyn kitaabu اmadaalim haadaa kitaabu taxriimi اmadaalim dulmiyaalka in la xaaraamtinimeeye kitaabkii ka hadlaayo wey rawa bukhaariy bukhaari wuxuu ka wariyey can abi saciidin اkhudriy radi allahu canhu can inabiy nabiguu ka wariyey salى اlahu alayه wasalam qaala nabigu inuu yidhi iyaakum waljuluusa can اturuqaat ka digtoonaada fariisashada la fariisto wadooyinka meelaha maqaayadaha hortooda biibitooyinka hortooda laamiyaalka wadooyinka meelahaas fadhiga aad ah iska daayo ha fadhiisanina saasaa nabigu yidhi sal اlahu alay sl sababtoo ah meeshaas waxaa dhici karta waajibaadka ku koraya markaad fadhiisato inaadan gudo karin waxaa dhici karta xaaraan inaadan iska ilaali karin meesha marka la fadhiisto fadhi ku diridaa bilaabana sheekaa bilaabane xan aa soo geli waana halaaga qofka muslim waxaa halaaga dadka waxaa imaana wadaad fadhidaa dumar aan xijaabayn inaad aragto isha ku dhufato waa dembi waxaa imaana waa la bulhaama waa la qaylinaaho waa la sheekaynaahe qofaa ku soo maraa waa ku salaama maqliba maydid salaamtii ridi maydid waana waajib laga tegey marka waajibaadka ku saaranna ma guda kartid munkarkana iskama wada ilaali kartid marka marka horeba fadhiga iska daaya wadooyinka saasuu ku yidhi iyaakum wljuluusa ka digtoonaada fariisashada cala duruqaati wadooyin kala far carabtuna sidaa dadkeenna oo kale u fariisan jireen sidaa soomaalis digtooyinka u dhaa alaa maqaayadaha loo dhoobay saasay u fariistaan faqaaluu waxay idhaahdeen maa lanaa buddu waxay dhahan rasuulka allow kama maaranno kama maaranno inamaa wax kale man hiya majaalisuna waa meelaha aan fadhiisanno nataxadau fiiha waa ku sheekaysannaa rasuulka ilaahay o ta iskugu nimaad ayaan ku sheekaysannaa oo meesha lagu kulmo oo laysku arko kama maarano rasuulka ilaahayo marka marka hore ta laftirkeeda waxa weeyaan sida fiican u sheegaayo maaha inuu leeyahay waa xaaraan ka digtoonaada uu yidhi ma dhihin waa xaaraan ka digtoonaada uu yidhi ma dhihin waa xaaraan marka waa laga fiican yahay waay markay yidhaahdeen kama maarano qaala nabigu wuxuu yidhi fa idaa abaytum haddaad diideen ila almajaalisa fadhiyaalka maahane faacdu dariiqa wadada siiya xaqaa xaqeed waa yahaye wadada xaqay ka imaana xaqa wadada iska bixiya qofka meelahaas fadhiista xaqaa kor saaran xaqaas bixiya faacdu siiya adariiqa wadada xaqahaa qaaluu saxaabadu waxay yidhaahdeen wamaa xaqu dariiqi dariiqa xaqiisu muxuu yahay qaala wuxuu hi qadulbasari kow isha waa inaad laabto wadada ishaa iska dhigan waxa weeyaan dumara maraya dumarkaas ajnabiyay kaaga yihiin qaar badanoo ka mida ah ma xijaabna gabar xijaabna halkaas marayda moogta cawro maba ka muuqato alxamdulilah laakiin qaaran soo mana aan xijaabnayn nabiguna sala allahu alay waslm xadiiska saxiix muslimka wuxuu yidhi ishaanu waa zinaysataa zinadeeduna waa haweeney ajnabi kaa ah inaad fiirido sooma jeed waa musiibo waa dembi weyn aayad qur-aana ilaahay samada ka soo dejiyey ishaas inaan lagu fiirin dumarka islaameed وqل للمؤمiنiiنa يqض مiن أbصاarهم ويحفdوا فuruuja waa aayad qرآan waxayna culmmada mسلimiintu sheegaan cilmiga la halmaamo فahmada ضaciifkaa asbaabaha keena ko ay ka taha ishaas la sii daayo waxyaalaha qلubta madoobeeyey ka mid marka indhihiina laaba ha fiirinina dumarka ajnabigani ka waa o labo وkف اdا dhibkana difaaca dhibka waa ma haddii meesha la fadhiisto waxaa dhacda dad muslima hilibkiis in la cuno reer hebeelaa lagu fidaa hebelaa lagu fidaa waa baxee bahas waa sii dhiibee waa issii furfure waxaa la rabaa inaad tidhaahdo may markii xan hadalku aad aragto inuu gudbay aad tidha soo celi maya anuu taas in kulama jiro reer hebel wax kula laga sheego kuma jiro hebel oo qof muslima wax laga sheego kuma jiro dantayda ha ka sheekaysanta ganacsiga yaga iyo danaha yaga kale iyo hawlaha annagana kuseeyo aan ka hadalno laakiin muslim hilibkiisa la cuno maya waa inaad munkarkaa hor istaagtaa markaad aragto in sheekadu seetala goyday xuduudda ale laga gudbay eri waaad maya joojiya xanta daayi danaha yaga aan ka hadalno waa xaq kale waradu salaami salaamtoo la ridiyo dadka muslimkaa ku soo maraa sheekadu yay kula tegin assalaamu calaykum qofkii kuda wa calaykum asalaam waraxmatullah afar wa amru faritaan bilmacruufi wanaagga la faro wanaagga dadka u sheeg masalan salaadiyaa la gaaray masaajidkaa laga addimaayo midka maqaayadda diirtada muxuu rabaa inaan laga tegin salliyu meesha dhiga waa isbaaro masaajid salligan haku tukan orod masaajid aad dadkana waxaa jira nakeena masaajidkan la soo aado wanaagga dadka fara meeshaan lagama addilo qofka raba ilaahay markuu hortaga inuu farxo shanta salaadood ha ku tukado meesha laga addilo maqaayaddan meel laga addiman maaha salligan yarka maqaayaddan lasoo agdhigaya haku tukadi ha ku tukan aad masaajid shanta salaad meesha muuminka looga yeera aad marka dadkana u sheego keliga ha dhaqaaqina waxaa tira soo bax waa la adimay dadka wanaagga u sheeg waa nahyu reebid canilmunkari munkar kala reeba wixii munkar aad aragto oo haddee wadaad joogtaa dadaa isdili kara xataa meesha intaad fadhido dada laba qofaa isku baxsane dadaa iscaaya dadaa dad xamana munkarkaas waa inaad tabartaada reebta ka daaye ha xamanina ha isdilinina ha iscayinina munkarka waa inaad u taaganta shaqadaadii waa waa waajibka alla ku saaray waa waajibka alla ku saaray rawa الbukhaariyu can cabaayata bni rifaaca bni raafic ibni khadiij can jaddihi awowgiis wuxuu ka wariyey raafic ibnu khadiij wey awow raafic ibnu khadiij cabaaya ibni rifaaca ibni raafic ibni khabiid can jadii awowdiis raafic ibnu khabiid wuxuu ka wariyey radia allaahu canhu qaala wuxuu yidhi kunaa waxaan ahayn waxaa dhahaya raafic ibnu khabiid maca nebi nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam bidilxulayfa meesha magaceeda leera dilxulayfa waa meesha magaalada madiine marka laga soo xajinaayo laga soo xirto xajka iyo cumrada meeshaas wey meeshaasaan ku sugnayn fa asaaba naasa dadka waxaa asiibay juucun gaajo gaajo daran ayaa dadkii asiibtay fa asaabuu waxay heleen ibilan waa qanaman waa gaala lala dagaalamay qaniimaa la helay w qaniimaa la helay geel iyo cari oo qaniime ah geela iyo ariga marka waa qaniimada intaan la qaybin ma banaano in la cuno ma banaano in la cuno ilaa la qaybiyo waxa bannaan gaajo hadday kugu dhegan tahay goob dagaalna la joogo gaal iyo muslim muslim dagaalamaya lagama hadlaayo gaal iyo muslim dagaalamaa goobtiisaa la joogaa gaajaa kugu dhegan cuntada bisilaa kuu banaan inaad cunto laakiin neef geela ma qala kartid arina ma qala kartid dadka gaajaa ku dheganeeda waa la qalay xoolii fa asaabuu dadkii waxay heleen ibilan geel iyo waqanaman ari qaala wuxuu yidhi raafic ibnu khabiib wa kaana nebiyu nabigu sala allahu calayh wasalam fii ukhrayaati lqowmi dadka meesha ugu dambayda taasaana sunaa qofka mas ciidanka wada meesha ugu dambayda ciidankuu soo socona saasay sunada nabigu ahayd ragga meesha ugu dambayda uu soo socday nabigu sal اlahu alيه wasalm halkaasuu ku sugnaa wa kaana nebiyu nebigu sal اlahu alيه waslm ku sugnaa fii ukrayaati اqowmi ragga meesha ugu dambayda facajiluu waa degdegeen dadkii wadadaxuu waa qaleen wa nasabu lquduura dheriyaalkiina dabkay saareen ka markiiba geel iyo arag iyo qanimada qaar la qalay ay dabka ku tuureen dugsiyadu oo la karina markii arrintii loo sheegay faamara nabiyu nabiga amray sal اlahu alayه wasalam bilquduri dheriyaalka in la daariyo faugfiyad waa la daadiyo nabigu ha la daadiyo shayga haddii uu xaaraam yahay lama cuno naara ku cuna jirkaaga hadday jirkaaga gafo gaajo kastaajir mar haddaan naftu dhacayn oo baktigu ku xalaal noqon ma la ogola marka ma dhihin war waa layska un hadda waaba la kariyey ha layska cuno ma dhihin maadaama xoolahan ayadoon la qaydin ayadoon la qaydin maadaama dabka lagu shubay hilibisilna si loo qaybiya lama arko ilaa qaniimada si loo qaybiya ilaada laakiin hilibisil qaab loo qaybiya lama arko oo sidii looma qaybi karo nabiga salى الlahu عalيه wasalam wuu tacziiri tacziira la arrintaasoo kale hala daadiyo hala daadiyo ayuu yidhi marka wuu amray faamara nebiyu nabigu waa amray salى الlahu عalيه wasalam bilquduuri dheriyaalkii oo digsidii wax lagu karinayay way faugfiyad waa la daadiyey uma qasama nabigu waa qaybiyey facadala wuxuu la simay casharatan toban oo min alqanami ari ah bibaciirin neef geela markuu qaybinayey waxaa la rabaa neefka geela meeqaa lagu qaybina toban ariyu ka soo qaado toban ariyu uu u dhikmaa uu yidhi neefka geela toban ari uu u dhikana marka ama hal qaado ama toban ariga qaado saas u ka yii tobanka ariga iyo hal a laysla dhigay xoolaha marka hadday dadka ka dhexeeyaan layskama cuni karo bilmunaasaba hadda masaladeedii ma joogno laakiin waa musiibo aad u ballaaran oo dalka ka jirta waxaan rabaa inaan baraarujiyo xoola isku daran oo la qaybin lama cuno kuwa ugu daran ee annaga hadda dalkayaga ku faafa waxay yihiin marka qof dhinto xoolaha soomaalidu wax ma dhaxladaan sida badan waa la iska cunaa waa la iska cunaa caruurtii mid jaamacadu dhigtaa dabaddaa saddex boqoloo dollara bishii ku baxdo midna waa cunug yar oy dhacdo bishii soddon dollar cunug bishi lamana dhaxlin kaas waxaa dhacda jaamacadda inuu ku dhammeeyo soddon kun afartan kun oo dollar u qaato fiiri kadana waxaa dhacda intuu kaasu soddonka kula qaayay cunugan yarkaa waxa ku baxay kun dolar mise dhamay hadhowna markii la rabaa la dhala la dhihima kana wax gaara qabto waa dulmi iyo baqi waana maalka agoonto la cuna waana naar ma banaana maal agoon in iska cuno iyadoon la dhaxlin qoyska iskalu ma cuni karaan iyadoon la dhaxlin waa in la dhaxlo ee xisaab lagu cuno kii badsanayaana xisaabtiisa ay ku badato xisaabtiisa waa inay ku badato kii wax baranaya xisaabtiisuu ka baranay kii waxa weeyaan badsana xisaabtiisuu ka badsana kii yaraysana xisaabtiisaa lagu yarayna maahana iskaga soo dheg sidii waagii odagu noolaa maya waa dulmi waa maladoome in aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inamaa ya'kuluuna fii buduunihim naaran wasayaslawna saxiira waana waxaas waxa gubaya dalka maalka adoonta mada dhintay dadku maya dhaxalba lama arko sidiiya la iskaga wada sidiiya la iskaga wada marka maalka ummadda ka baxeeya lama cuno ilaa la qaybiyo ma la cuno haddii la cunayana xisaabaa lagu cuna ah. xisaab qof walba tiisu ku socoto inta laga gaarayo qaybinta ah. oo qofku kii basadana xisaabtiisa uu basanayo kii yaraystayna xisaabtiisa uu yaraysanayo meeshaas wax badanaa ku dayacan xuquuq badanaana ku lunsan maal agoomaydo badanaana lagu laqay meeshaas facabara nabigu wuxuu la simay casharatan toban min alqanami arica bibaxiiri neef geel ah fanada waa cararay minhaa min alibili geeli xaalu ka mida baxiiru neef hal neefoo geeli ka mid aha cararay oo orday fadarabuuhu dadkii way raadiyeen faacyaam wuu daaliyey waa ka samreen inay soo qabtaan wa kaana fi lqowmi ragga waxaa ku sugnaa khaylun fardo yasiiratun yar fardahana fardo kaba kara ma fardo yara fardii waa qaba waayeenoo fardo yaryaray ahaay waa cararay neefkiina oo baxsan ah meel haddii aan la qaban faahwaa wuxuu ula qasay rajulu nin rajulkoo minhum raggii ka mid ah bisahmin leef sida ugaarta loo toogto ninaa inta fallaar ula istaagayu ku dhuftay sida ugaarta loo dilo ah, ilaa waa ugaar ugaarku waxaa loogu dilaya s xooluu ahaayo laakiin wuu cararaayey isaga geelay ugaarta waa isku mide bismi illaah nab khalaas hadduu kuugu dhinto ama calool ha uga dhacdo ama garab ha uga dhacdo bismi illaahi yaa laleeyahay marka la ridaayo waa xalaal isagoo mayda haddii loo tago neefka bismi illaah aa laleeyahay faawaa waa ula qastay rajulu nin rinkaasoo minhum ka mida dadkii bisahmin leeb faxabasahu llahu ilaahay baa qabtay oo leebkiina ilaahay ku dhuftay ilaahay baa qabtay uma qaala nabigu wuxuu yidhi kadib nabigu qaaciduu ka dhigay wuxuu yidhi ina lihaadihi lbahaa'imi xoolahaan awaabida kuwa carara u sugnaadeen xoolaha waxaa ku jira qaar carara awaabidaasoo ka awaabid اlwaxshi duurjoogta cararideeda lamid duurjoogta kuwooda carara lamid sida biciidka iyo goroyada iyo sagaarada ay u cararaan xoolaha kuwa saas u cararaa ku jira famaa neefkii famaa neefkii kaladakum idinka qaalib noqda minhaa xoolaha xaaluu ka mid yahay fasnacuu bii ku sameeya haakada saas neef alla neefka idinka carara taba weydaan toogta ah, ya neefka ma laga sabra ah, waa ujeedda hortaaba kusii carara waxaad haydoo huba inta ula fadhiisatid bismi illaahi dheh ku kala go ah, haddaad ugu tagto asagoo nool mudida ku qala surka ka qab asagoo mari hada tagtana ada wadig bismi illaahi yii waa mudidaadi saas kaliyana maahani ceel hadduu ku dhaco hadduu ceel kaaga dhaco lugtu koraydo maxaad samayna lugta ka gawraci bismi illaahi lugtaa laga qaada ee maahane waa u dhammaantay madaxiga hoseyma dhehe maya lugtaa laga qaaday bismi llahi inta tiraad meesha aad heli karta ka qab meel alla meeshaad heli karto oo aad ka qali karto bartaasaa laga qalaa meeshaad adigu awoodo mar haddaadaa neefka adigu maamulo karin unta meel dhigato surka ku dhufa karin ee waa cararay ama waxaw madaxuga fooraray ceelkuna waa ceel yar surkii lagama soo qali karo ma ahan ha baktiyo waa inaad taqaana xoolaha famaa qaladakum wax alla wixii idinka qaali noqda minhaa xoola xaalay ka mid yihiin fasnacuu ku sameeya bihi naaftaas haakadaa sidaas faqaala jaddi awowgay waa raafi ibnu khabiij wuxuu yidhi innaa annagu narjuu waxaan rajaynaynaa ow nakhaafu waxaan ka cabsanaynaa alcaduwa cadow qadan berri waa shaku raawi inuu yidhi waan rajaynaynaa rajaduna cabsi waa noqotaa laftirkeeda cabsi noqotaba waxaan rajaynaynaa narju waxaan ka cabsanayna wey macnaheed waxaan ka baqaynaa cadow qadan beri cadow gaalo soo socotaa la sheegay berri inaan cadowgii la kulanno saasaan u malaynaynaa saas wy cadowgii inaan berri kulanno walaysad macanaa muddan midiyana ma haysanno waa dee dagaal haddii laga xoolahaasaa hilib ah marka xoolaha xaan ku qalaynaa wey maahan cadow waxaan iskaga dhacayna laga hadlima xoolaha berri dagaal aa la gelaa dagaalkii markii la galo hadhow untaa la rabaa xoolaana la haystaa wax kale lama hayo maxaan xoolaha ku qalayna midimo haysane midiye ma wadanee saas wey macnuhu walaysa macana la jirkeenna muddan midiye ma ahanin waa jamcu mudyatin midiye ma ahanin la jirkeenna afanadbaxu wax ma ku qala karnaa bilqasabi qasab qasab geedka qasabkaa ma ku qali karnaa xoolaha hadaan midi weyno qaala nabigu wuxuu yidhi maa anhara dama wax alla wixii dhiig keena wadukira smullaahi calayhi bisinka cagana lagu sheego fakuluuhu cuna war midi kaliya wax laguma qala yaa ku yidhi wax alla wixii neefka dhiig ka keena bismillaahina la yidhaahdo labadaan shardi adugu fiiri dhiigna ka keen bismillaahina dheh cuna waa xalaale laysa sina iliga maahane iyo wadufa cidida laakiin ilig iyo ciddi labadaas wa laguma qalan karo waa xaaraan wiii lagu qalan ah. ciddi wiii lagu qalaana waa xaaraan wixii lagu qalao dad hadda ciddiyo weyna jira waxyaala yar yaroo la qalaano waa jiri hadda feran ilmo dhashay oo oo ri waxar ay dhashay qof ciddiyo weynaaha waa dhici karta ciddida ku gooya soo maha waa bakti ciddi wixii lagu qalaa waa bakti iligna iligna wii lagu qalaa waa haduu raba ilig maroodihaado ah, ilig weynu noqon karaa mafti ilig weyn noqon kara wiii ilig weyn iyo ilig yar wiii ilig lagu qalaalo waa bakt laysa sina iliga iyo wadufa cidida maahane nabigu sal lahu alay slam markaas ma iligii iyo cididiiyu qaacido weyn uga sheegoo faa'iido badan wuxuu yidhi wasauxadiukum waa idinkaga warrama can daalika arrinkan aan diidayna waa idiin sheega oo cidida sababta loo diidaa iyo iliga sababta loo diidaa ama sinu iliga facadmu waa laf iligu waa laf halkaas culmmadu waxay yidhahdaan lafoo dhan wax laguma qali karo maxaa yeelay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam neef kasta oo marka la qalaayo bismi la yidhaahdo jinniga mu'miniinta ah ee ilaahay markii hilibka laga cuno laftaas hilib u saar marka haddaad neef ku qashana lafti waa najaasoobi saas darteeda lafaha laguma istajoog karo ma banaana in kaadida iyo saxarada la yskaga nabigu wuxuu ku yidhi walaaliina ka najaasiinin maahan jinniga gaalada jinka mu'miniinta ah neef kasta oo bismillaahi lagu qalay laftiisa markii insigu ka dhammaysto aa ilaahay hilib u saara marka lagama najaasaynay neefka dhiigga dhiig hubdaadka hunguriga ka daatana waa najaas daad ku qalato waa ka najaasay marka lafaha oo dhan wax laguma qali karo wa ama dufuru cidiya miya wa ama dufuru cidiyaha fa mudda alxadasati xadasadaa wax ku qala xadasadaa wax ku qala jirta cidida marka haddaad wax ku qaato maxaa ka imaana tashabuh bilkufaar gaalaad isku ekaysid marka halkaasna maxaa laga qaatay wax kasta oo gaalada u gaara waa xaaraan in lagu daydo dhaqankii gaalo u gaara waa xaaraan waa xaaraan in laisku shabaho nabiguna sal اlahu alay slam wuxuu ihi dadka isku ekaysiya gaalada ummadeyda ka mid maaha ayagay ka mid yihin marka labada cilo loo diiday saasay kala tahay wallahu subxana wa tacala aclam wsal اllah wslam wbaaraka calaa nabiyina mxamed